بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهه قولي قال المؤلف رحمه الله باب نعتي نعتي أي شيخ رحمه الله تعالى halkan u ka bilaabi doonaa waxa uri sheekhu baabu nacti ay haadaakani baabu nacti nactiga baabkiisii weeyi annactu nactigu huwa nactigu ataabicu mid raacayo weeyi limaa qablahu waxa isaga ka horeeya taabicaasoo almushtaqu lasoo dhambashay awil ilmu'awalu ama lagu awilayo bihi ay bilmushtaqi mushtaq lagu awilayo taabicaasoo almubaayinu ka dheeraanaya lilafdi matbuucihi ka u raacayo lafdigiisa ka dheeraanaya wاlmuraadu ujeedada bilmushtaqi mushtaq loola jeedaa ismulfaacili ismiga faacil weeyi wadalika tusaale ka daaribin iyo wixii lamid ah weeyi wasmulmafcuuli ismiga mafcuul weeyi wadalika tusaale ka madruubin madruub iyo wixii lamid ah weeyi wصifatu lmushabahatu صifada mushabahada la ydhaahdo weeyi wadalika ka xasanin waa xasan iyo wixii lamid ah wasmu tafdiili ismu tafdiil weeyi wadalika tusaale ka iyo wixii lamid ah wاlmuraadu ujeedada bilmu'awali loola jeedo ka lagu awilayo bilmushtaqi mushtaq lagu awilayo ismulishaarati ismu ishaarihi weeyi wadalika tusaale naxu marartu waxaan soo maray bizaydin zayd ayaan soo maray zaydka oo haadaa kana wasmu lmawsuuli ismi lmawsuul weeyi wadalika tusaale naxu marartu waxaan soo maray bizaydin zayd baan soo maray alladii zaydkaasoo qaama istaagay ay huwa ladiigu wadudu weeyi bimacnaa saaxibin saaxib macnaheeda xaalada ay tahay wadalika tusaale naxu marartu waxaan soo mari birajulin rajul rajulka oodii maalin xoolow saaxiiba wa asmaau nasabi asmaada asmaau nasabka la idhahdo wey asmaada la nisbeeyo wadalika tusaale naxu marartu waxaan soo maray birajulin nin ayaan soo maray ninkaasoo dimashqiyin meesha dimashqa la idhahdo loo nisbeeyey wa min dalika kaamu awalka ee mushtaqa lagu awilaya ayuu kamid ahaaday aljumlatu jumladu wa dalika madkuurka kee oo muawal bilmushtaq ayay kamid ahaatay aljumlatu jumladii wa sharulmancuuti mancuudka shardigiisa bihaa jumlada laga nacteynaya an yakuuna waa inuu yahay ay huwa mancuudkaasi nakirata nakiro waa inuu yahay wadalika tusaale naxwu taquu ka cabsada yowman maalin ka cabsada yoomka oo turjacuuna laydin celinayo idinka fiiha filyowm yoomka dhexdiisa ilallaahi xagga ilahay laydin celinayo <clears throat> wakadalika saasi oo kale weeye almasdaru masderkii wayultazamu waa la laazimi ifraaduha ifraadulmasteri masterka mufradnimadiisa ayaa la laazimi watadkiiruha ay watadkiirulmasteri masterka labnimadiisana waa la laazimi taquulu waxaad odhanaysaa marartu waxaan soo maray birajulin in ayaan soo maray rajulka oo cadlin ay caadilin caadila ama marartu waxaan soo maray birajulin rajul rajulka oo dii cadlin cadaalad u saaxiiba wa mra'atin haweeney ayaan soo maray haweeneydaasoo cadlin ay caadilatin ama haweenayda oo daati cadlin wa birajulayni laba nin baan soo maray oo daway cadlin cadaaladu saxiima ama cadlayni laba caadilina wa birijaalin rag ayaan soo maray oo dhawi cadlin cadaaladu saaxiiba ama ragga oo caadiliina caadiliin ah sheekhu raximah waxa uu soo gebagabeeyey musanifku inuu ka soo hadlo waxyaalihii loo icraabayay asaalatan wixii loo icraabayey iyo wastiqlaalan wixii loo icraabayey aya soo ayuu ka soo hadlay kadib baabkan wuxuu ka bilaabi doonaa inuu ka warramo waxa loo icraabo tabac ahaan kayrkii isagu raacaya taabicaasina waa shan shay weeyi waa annactu iyo cadfu bayaan iyo tawkiidka iyo bedelka iyo cadfu nasaqa waa intii kutubtii hore aan usoo qaadano de u sheegayna u kala horeeyaan waa nacti iyo cadfu bayaan iyo tawkiid iyo bedel iyo cadfu nasaq haddii ay kulmaan saas baa loo kala horreysiinaya nactulbayaani muakidun badelu nasq hada huwa tartiibu fi lqowli laxaq iyo qowlka sawaabka waa in saa loo kala tartiibi kuri nactiga horreysi bayaanka ku xigsi tawkiidka ku xigsi bedelka ku xigsi cadfu nasaqa ku xigsi hadday kulmaan tusaale iyagoo kulmay jaaa arajulu alcaalimu cumaru nafsuhu akuuka wazaydun intii o meela kulmid jaaa waxaa yimiday ayaa yimiday ninkaasoo alcaalimu munanactigayn cumaru muna cadfubayaankayn nafsahu nafsuhu muna tawkiidkayn akuuka muna bedelkayn wazaydun muna cadfunasakayn saasaa loo kala horejinaya hadii ay kulmaan haddaba baabkan nacti waa la idhaahdaa wasfina waa la idhaahdaa sifana waa la idhahdaa intaba haddaad aragti waa isku mid kolka naxwaha hadday intaasoo magacaad aragtid waa isku mid intuba haddaad nacti aragtid haddaad sife aragtid haddaad wasfi aragtid intuba he macnaahumaa waaxid macnahoogu waa isku mid walow lafdigooga haba kala duduwanaade nacti cibaaradaasi waa cibaarat lkuufiyiin cibaarada ah wasfi iyo sifana waa cibaarat lbasriyiin saxiix walala waa basiid bay la tahay luqaana daba maxaa la dhahdaa nactiga waxaa la dhahdaa wasfu shayi bima huwa fiihi min khayrin aw sharin waa in shayga lagu tilmaamo wasfu shay waa in shayga lagu sifeeyo bima huwa fiihi waxa ku guda jira oo ah ama khayr ama shar ah taas baa la dhadaa waa sida xaalkao kale de ahaana sheekhaa sheegay nactiga maxaa la idhahdaa ko attaabicu waa raace muxuu raacayaa waxa ka horeeyuu raacaya maadaama oo isagu uu taabic yahay ma horeyn karo isagii oo taabicii de matbuuca u kama horeyn karo taa waynanu isla fahno isagu horta waa raace haddaynu nini raaci waa jinsi lafdigaas waa jinsi tawaabicdii oo dhan baa soo gudagelaya inta kale inta tawaabic baa iyagana la idhahdaa oo magacaas waa ka siman yihin waa jinsi waa jinsi wey maxaa daba yaalla almushtaqu lasoo dhambashay waa mushtaq mushtaqa macnihiisu waa maxay maa dalla calaa xadatin wa saaxibihi waa waxa kutusiya xadad dhacdo iyo ciddii dhacdadan ku sifowday tusaale xadadka wuxuu kuugu tusaaleeyey waa ismi faacil iyo ismi mafcuul iyo sifa mushabaha iyo ismu tafdiil daarib iminka markaan ku hahdo daarib wuxuu ku tusinayaa garaacii oo xadadkiya iyo ciddii garaacan samaysay ee ku sifowda de la timiday marka waa maxay maa dalla calaa xadatin wa sifatin waa waxa ku tusiya xadadiyo iyo saaxibihi baan ujeeda maa dalla calaa xadatin wa saaxibii waxa ku tusiya ayaa mushtaq la ydhahdaa jaamidkuna isaga kuma tusinayo iminka haddaan idhahdo zaydun zayd maxadad buu ku tusinaya mee kuma tusinaya marka waa inaad kala geratid mushtaq iyo jaami mushtaq waxaa la rabaa waxaa ku tusiya xadad iyo xadadkan ciddii ku sifowday de ciddii saaxiibka u ahay hadda markaan ku idhahdo haadaakani daaribun a markaan sidaasi ku idhaahdo daarib markaan adeegsado garaac baa meesha dhacay garaac waa maxay waa xadadkii xadadkan ciddii ku sifowdana waa ku tusinaya ee saaxiibka u ahaa markaa maa dalla calaa xadatin wa saaxibihi la dhadaa weliba waxay kusii dari jireen watadamana macna ficli wa xuruufihi macnihii ficilkana wuu dimnisanaya iyo xuruuftii ficilka imika daarib macnihii ficilka oo yadrib iyo maan laga helin maan laga helin xuruuftii yadribu mayna ku jirin markaa mushtaq maqashin waa tacriifkiisu waa intaa waa maa dalla calaa xadatin wa saaxibihi watadamana macna alficli ama macnaa ficlin wa xuruufihi taas baa mushtaq marka aynu nii waxaa ku baxaya kuwa kale oo isagu wuxuu noqonaya waa mukhrij isagu waxbuu saaraya laakiin waxa aan ku baxayn tawkiidkii lafdiga ahaa oo waxaad odhan kartaa tawkiidka lafdiga jaaa zaydun alfaadilu alfaadilu alfaadilda hole waa taabico waynu garano zayd ayaa lagu adkeeyey soo ma jaaa waxa yimid zaydun zayd baa yimid alfaadilu alfaadilu haddaba alfaadiludan dambe de waa la lafdi soo ma waa lafdina waana mushtaqna de waana mushtaq weli mau bixin markaa eh, tawkiidkii lafdigaa weli inagama bixin soo ma aragtaan tawkiidkii lafdigaa weli inagama bixin alfaadil faadil ila way adkaynaysaa way tawkiidinaysaa lafdigana hore tawkiidinaysaa waa yahay awilmuawalu bihi ama lagu awilayo awilmuawalu bihi ama lagu awilayo isagu mushtaq maaha aha laakiin mushtaq baa lagu awilaya mushtaq baa lagu awilaya kaasna tacriifkiisa waxay ku tilmaamaan waxay idhaahdaan maa uqima min aljawaamidi maqaama almushtaqi fi dalaalati calaa mana waa waxa la joojiyey ee jaamid ah meeshii mushtaqa ayaa la joojiyay fi dalaalati calaa mana si uu kuu tusiyo macnihii mushtaqa aad iyo aadna u fara badan yahy ilaa lix buu gaadhsiinayaa isaga noo keeni doonaa almubaayinu lilafdi matbuucihi wuxuu ka dheeraanayaa ka u raacayo lafdigiisa waa maxay macneegu almubaayin bimacnaa almughaayiru lahu fi lafdi lafdiga ayuu ugu muqaayaroobaya way kala duwan yihin isku lafdiba ma aha waa kala lafdi masl halkaa maxaa ku baxay marka markaynu nidhi almubaayin lilafdi matbuuci maxay naga baxay tawkiidkii lafdiga muna bixin alfaadul alfaadul isku lafdi bay ahaayeen laakiin nactigu mancuudka wuu u mubaayaroobaya wuu u muqaayaroobaya laba lafdi ma aha way kala duwan yihiinba mayna saxayn oo hada markaan ku idhahdo jaa zaydun zayd baa yimid zayd zaydkii alfaadilu alfaadilu iyo zaydun mayna kala duwaneyn ma isku lafdiba ma isku lafdi ma idan maxaynu helnay tacriifka culimadu waxay dhahdaan waa inuu yahay maane jaamicna waa inuu yahay jaamicun iyo afraadi maxduud shaygan la xadaynayo afraaddiisa oo dhan waa in meesha laga helo maanicna waa inuu yahay maanicun lidukuuli hayrihi hayrkii inuu soo galana waa in uu diidayo tacriif idan tacriif waynu ka hadlan sooma markaa nacti waxa la dhaha hadda waa taqaanaa waa taabic waa raaco waxa ka horreeyuu raacaya waa mushtaq meel baa laga soo ishtiqaaqay mushtaqna macnihiisi waad fahantay oo waxa la dhaha maa dalla calaa xadatin wa saaxibihi watadamana macnaa ficlin wa xuruufihi aw ilmuawalu bihi ama isagu mushtaq ma aha laakiin mid mushtaqaa lagu awilaya kaana waxaynu nidhi ma uqiima min aljawaamidi maqaama mushtaqi fi dalaalati calaa macnaah wuuna inoo keeni doonaa almubaayin lilafdi matbuucihina matbuuca hore ee mancuudka iyo taabica dambe ee nactiga ihi isku alfaad maaha way kala duwan yihin mayna saxayn waa intaa tariifkiisii annactu nactigu huwa nactigu ataabicu raaco weeyi ka ka hor ayuu raacaya taabicaasoo almushtaqu lasoo dhambashay awilmuawalu ama lagu awilayo bihi ay bilmushtaqi mushtaq lagu awilayo taabicaasoo almubaayinu ka dheeraanaya ama u muqaayaroobaya lilafdi matbuucihi ka u raacayo lafdigiisa oo isku lafdi aan noqon ahayn maslfana inta mushtaqii buu sheegay mushtaq maxaa looga jeedaa waa ismi faacil sida daarib oo kale haye jaaa zaydu zayd baa yimid zaydkii addaaribu de waa mushtaq waana ismu faacil ismu faacil weeyaan sooma ama ismi mafcuul jaaa zaydu zayd baa yimid zaydkii almadruubu la garaacay marka ayg ismiga faacil waxaa laga keenaa isaga ficil musama ismiga mafcuulna waxaa laga keenaa ficil mugayaru siiqa intaa ma isla fahnin ama waxaa looga jeedaa sifa mushabaha waa maxay jaaa rajulu nin baa yimid rajulka oo xasanun wanaagsan ay huwa rajulku waa sifa mushabaha yadna sooma haye aw ismu tafdiilin ama ismu tafdiil baa looga jeedaa ka aclama tusaale waa maxay ra'aytu rajula nin baan arkay rajulka oo aclama cilmi badan ay huwa rajulku minka adiga kaa cilmi badan acla baynu sifayno rajul baynu ka sifayna sabix isma rabbika alaclaa baa lamid ode sabix isma rabbika rabbigii alaclaa saxiix walala marka sifada mushabahadana insha allahu tacaala ama ismu tafdiilka waxaynu ku arki doonaa sarfigaynu ku arki doona isaga waxaa la dhahdaa maa dalla cala almushaarakati waziyaada la dhaha waa waxa ku tusiya mushaarako iyo wadaagsi iyo ziyaado iyo dheeraad tusaale hadda waxaan ku iri ra-aytu rajula nin baan arkay rajulka oo aclama cilmi badan baan idhi sooma adiga laftaadu cilmiga waad la leedahay oo cilmi waad leedahay oo mushaaraka halkaa jirta laakin de u kaayar cilmi badan yihin maa dalla cala mushaarakati wa ziyaada ra'aytu rajulan rajulka oo acqala minka ka caqli badan baan ku yidhi de adiga laftaadu caqli waad leedo waad la wadaagtaa lakin u kaa yar caqli badan yahay maa dalla cala mushaarakati wa ziyaada masle faanayntaas markaa mushtaq waxii looga jeeda wuu ku baray sheekhu wlmuraadu ujeedada bilmuawali bilmushtaqi mushtaqka lagu awile ujeedada looga jeedaana ismu lishaarati waa ismu ishaariyi waa lix shay oo waxa u horeeya ismu ishaaraha waxaa tidhi maratu bizaydin zayd baan soo maray zaydka oo haadaa kana baan ku haye dee haadaa sheekh mushtaq maa ma ismu faacil ba ma ism mafcuul ba ma sifa mushabaha ma ismu tafdiil ba maya mushtaq baynu ku awilanaa oo maxaynu ku awilanaa marartu bizaydin zayd baan soo maray zaydkii alxaadiri xaadirka ahaa xaadir baan ku awilay soo ma oo ismi faacila ama marartu bizaydin zayd baan soo maray zaydkii almushaari ilay isaga lagu farfiiqay manan ismi mafcuul ku awilin mushtaq baan ku awilin ko ka labaad waa ismi mawsuul marartu bizaydin zayd baan soo maray zayd kaasoo alladii kaasoo qaama kacay ay huwa ladiigu alladii dee waa ismi jaamida mushtaq maa waxaynu ku awilaynaa ismigan mawsuul mushtaq baynu ku awilaynaa oo waa maxay marartu bizaydin zayd baan soo maray zaydkii alqaa'imi baan odhanana ama marartu bizaydin zayd baan soo maray zaydkii almacluumi qiyaamuhu isaga qiyaamkiisa he la ogaa msln maxaynu ka ognay marka ismigii jaamidka ah mushtaq oo ama ismi faacil ama ismi mafcuula waad la socotaan baylata ka saddexaad waa dhu waa dhu oo bimacnaa saaxiba marartu birajuli nin baan soo maray rajulka oo dhi maalin dhi danta ismi faacil ku awil saaxibi maalin iska dheh marartu waxaan soo maray birajulu nin rajulka oo saaxibi maalin maana ismi faacil ku awil laysa waa jaamide asmaada loo yaqaano asmaa nasab waa asmaada la nisbeeyo marartu birajuli nin baan soo maray rajulka oo dimashqiyin magaalada dimashq loo nisbeeyey dimashqiyin haye dee dimashqiyin waa ismu nasab oo waa jaamide maxaan samaynanaa mushtaq waawil maxaynu odhan marartu birajuli nin baan soo maray rajulka oo mansuubin loo nisbeeye ilaa dimishqa ah, magaalada dimashq loo nisbeeye masle faananta wuxuu ku khatimay oo uu waxa kamida jumla buu ku yidhi waxyaalaha muawilka noqonaya ee lagu awilayo mushtaq jumla kamid a jumladaasi shardibu u dhigay mancuudka laga nactiyeynayaa jumlada waa inuu nakiro yahay qaacidadana horead u qaadateen maxaynu nidhi liana aljumala wa shibha aljumali idaa waqacat bacda almacaarifi ucribat axwaalan wa bacda anakiraati ucribat eh, ifaatde maan sifa la eraado intiunbuu kuu sheegaya ismiga hore mancuudka waa inuu nakiro yahay jumladu noqonaysaa sifade laakin ismiga hore haduu macrifeeya de xaalay kaa noqonay soo ma intaasunbu ku leeyahy marka wuxuu ku yihi haddee jumlo wax laga sifaynayo oo jumladii ay sifo dhacdo mancuudka hore waxa loo shardiyaa inuu nakiro yahay qaacidadun buu kusii fahansiinaya wax kuma jiro jumlada lafteedana laba shardi baa loo shardiya jumladu waa inay wadato shaarixuna inoo jumladu waa in ay wadato raabid ah waa inay wadato damiir yarbiuhaa bilmawsuuf mawsuufka ku xidhaya waa inuu ku dhex jiro damiir ku laabanayo oo ku noqonayo oo ku xidhaya mawsuufka ama waa inuu noqdo malfuudun bihi mid lagu dhawaaqay ama waa inuu muqadar yahay labadaa midun wey iyada oo malfuuda isagaaba inoo sheegay wuxuu ku tusaaleeyey wataquu yawman turjacuuna fiihi ila allah wataquu waxaad ka cabsataan yawman maalin ka baqa yoomka oo turjacuuna yawman maynaan nakirahayn turjacuuna maynaan sife ka dhigayn ya turjacuuna laydin celinaya idinka fiihi yoomka dhexdiisa de fiihi damiir baa ku jira maan darkin sheekh jumlada mana damiir ku dhex jirin damiirkani muna mawsuufka u noqonay fiihi ay fi lyawmi ila allahi ilahay xaggiisa laydin celinayo waxaynu ku awinaynaa mushtaq waa maxay wataquu waxaad ka cabsataan yawman maalin ka cabsada yoomka oo raajiciina fiihi ila allahi saasaynu odhanaa marka ila waa meesha taalle waana waa waa jaamid ile waa juml jumla kamida bu ku wa jumla meesha inoo taale jumlada mushtaq baynu ku awilana raajiciin o ismulfacilinu ku awilana ama damiir kuma jiro jumlada laakin waa muqadar wataquu yawma laa tajzi nafsun can nafsin shaya wataquu ka cabsada yawman maalin yowmka oo laa tajzi nafsun can nafsin shaya nafna naf kale aynu waxba u qabanahay ya laa tajzi fiihi damiirkii waa qadaranya koorka horena malfuud bu aha waa lagu dhawaaqay shardiga labaad jumlada waa inay khabariye tahay labadaa shardi ayaa loo shardiyaa mancuudka horena inuu nakiro yahay iyadana inuu lagu helo damiir ama malfuud ha noqdo ama muqadar waxa weeyi iyo inay khabaryo noqoto oo dalabyo hadday noqoto lagaga khabri maayo wuxuu ku yidhi masterkuna waa sidaasi oo kale masterkuna isna waa sidaasi oo kale buu oo ka lixaad waa master masterka laakiin waxaa jira waxyaalahaasi noqonayaa ee lagu awilo mushtaqa lagu awilayaa wax waa qiyaas markaa shan buu ka tilmaamay midna isagu waa samaaco wixii sidii carab loogaga maqlay unbaa iyada loogu daba soconaya markaa masterka ayaa kamid a oo masterka oo nacti dhacay walow haba farabatee waa samaac bay yidhahdeen culimadu samaac intii carab laga maqlay uun baa lagu kaaftamaya lagu gaabsanaya marka wuxuu ku leeyahay kalixaad waa master masterka in badan waa la nactiyeeya laakiin waxa loo shardiyaa inuu mufrad laazimo eeg mufrad buu laazimaya mudakarnimona waa laazimaya misle walow nactigu haba noqdo mancuudku haba noqdo jamac ama haba noqdo taniyo ama haba noqdo muana kuu doona ha noqde isaga waxaa loo laazimaya masderka maxay mufradnimo iyo mudakarnimo sheekha inoo sheege sababte waa maxay sababta loogu laazimaya waxa ay tahay masderku lama taniyeyo masderka lamana jamciyo lamana taniifiyo masladan waayahay wuxuu ku tusaaleeyey marartu birajulin cadlin markaa waxaa lasoo qadaraya culimada laftooda isku hayaba ee lagu awilayo basriyiintu waxay leeyihiin mudaafa meesha ka xadfan kuufiyintuna waxa ay leeyihiin mayane dee aynu ku awilna wixii mushtaqa ahaa markaa basriyiintu waxay leeyihin tusaale marartu birajulin nin baan soo maray rajulka oo cadlin ay bicadlin cadli u saaxiiba v bay qadaraya basriyintuna kuufiyintuna waxay leeyihin mayane haynu ku awilno mushtaq ismi faacilan ku awilno marartu birajulin nin baan soo maray rajulkoo cadlin ay caadilin caadila oobaa lasku haya wixii la awilayaba labada madhab ayaa isku haya wa mra'atin haweeney baan soo maray haweenayda oo daati cadlin bay iyagu leeyihin daati cadlin kuufiyiinna maxay wa birajulayni laba nin baan soo maray rajulaynka oo dhaway cadlin cadaaladu saaxiiba haddee basri madhabkiisi raadi haddii kale caadilayni laba caadil ah wa birijaalin rag baan soo maray ragga oo dhawi cadlin cadaaladu saaxiiba ama caadiliina baad odhanaysa markaa masterka isaga maqsuurun cala asamaa wixii carab laga maqlay ayaa isaga lagu gaabsanaya oo isaga waa maqsuurun cala asama marka halkaa waxaanu kaga soo baxnay mast eh, nactiga tacriifkiisii oo iyo mushtaq waxa looga jeedo iyo muawal bilmushtaq waxa looga jeedo intaba waa aynu soo qaadan wuxuu yidhi sheekhu wa nactu nactigu yatbacu waa raacaya ay huwa nactigu almancuuta ka laga nactiyaynaya ayaa u raacaya fii rafcihi ay fii rafci lmancuuti mancuudka rafcihiisa ayaa u ku raacaya wa nasbihi ay wa nasbi lmancuuti mancuudka nasbihiisa ayaa u ku raacaya wa khafdihi ay wa khafdi lmancuuti mancuudka khafdihiisa ayaa u ku raacaya wa fii tacriifi ay wa fii tacriifi lmancuuti mancuudka la macrifayntiisa ayaa u ku raacaya wa tankiiri ay wa fii tankiiri lmancuuti mancuudka la nakirayntiisa ku raacaya intan waa intii ajrumiga adag baa ku jira ya wax adag jiro haddaed ajrumigii dib noqotay caaw kugu adkaan maayo haddii kale wa isku dhex daadan wuxuu ku leeyahay nactigu mancuudka wuxuu ka raacaa labuu shan ka raacaa laba ayuu shan ka raacaa ama xaqiiqi ha noqdo ama sababi ha noqdo ama xaqiiqi ha noqdo ama sababi ha noqde labuu shan ka raacaa buu ku yidhi awjuhul icraabkii saddexda ahaa rafci iyo nasbi iyo khafdo mid buu ka raacaya tacriif iyo tankiir macrifanimo iyo nakiranimona mid buu ka raacaya markaa shan buu laba ka raacay labuu shan ka raacay de ah, ah mina saxiixayn ama ama xaqiiqi ha noqdo ama sababi ha noqdo intaa kadib baa la qaybin doonaa marka wanaactu nactigu yadfacu waa raacaya ay huwa nactigu almancuuta la nactiyaya ayaa u raacaya fii rafciy fii rafci lmancuuti mancuudka rafciisa ayaa ku raacaya wanasbihay wanasbi lmancuuti mancuudka la nasbintiisu ku raacaya wakhafdiyay wakhafdi lmancuuti mancuudka khafdiisu ku raacaya wa fii tacriifiyay wa fii tacriifi lmancuuti la nactiyeeyaha macrifanimadiisu ku raacaya wa tankiiriyay wa fii tankiiri lmancuuti mancuudka nakiranimadiisu ku raacaya an bu laba ka raacay labu shan ka raacay mina saxayn ama xaqiiqi ha ama sababi ha noqdo taas mayna basidayn ma taataagnayn kadib intaasaan qaybin doonaan xaqiiqiyo sababi qaybinayna sheekhaana kuu qaybiyey de uma in rafaca haddii uu rafciyo ay huwa nactigii damiir almancuuti mancuudka damir u noqonaya haddii uu rafciyo damiirkaasoo almustatira qarsoon fihi natiga dhexdiisa ku qarsoon tabica waa raacayaa ay huwa natigu hu mancuudka ayadda noqode fii tadkiirihi ay fii tadkiiri lmancuuti mancuudka labnimadiisu ka raac mancuudkii haduu hadduu mudakar noqdo mudakar buu noqon wa taniihi ay wa taniihi lmancuuti mancuudka dhadegnimadiisu ka raaci mancuudkii hadduu muanaf yahay nactigana buu noqon wa fii ifraadi ay wa fii ifraadi lmancuuti mancuudka ifraadnimadiisa ayuu ku raaci hadduu mancuudkii mufrad yahay isna mufrad buu noqon wa taniyati ay wa taniyati lmancuuti mancuudka taniyanimadiisu ku raaci mancuudka hadduu musano noqdo isna musanu noqon wa jamcihi ay wa jamci lmancuuti mancuudka jamacnimadiisu ku raaci oo mancuudkii hadduu jamac noqdo nactigina jamac buu noqon masle fanihada maxaa soo kordhay ya shan kalea soo korodhay shantan kale ee soo korodhayna labu ka raacaya labu ka raacaya idan maxay noqoni afar buu toban ka raacay afar buu eh, toban ka raacay hadduu yahay xaqiiqi daabidka laakiin qabo wuxuu rafcinayaa damiir eeg nactigii laftiisii ayaa damiir rafcinaya ama naabifaacil buu ka dhiganta ama faacil buu ka dhigan damiirkan u rafcinayana yaa mancuudka horaala de mancuudka horaale maadaama oo nactigii damiir mancuudka u noqonayo uu rafciyey nactigan xaqiiqi baa la idhaahdaaye mudakernimo iyo mu'anasnimo ifraadnimo iyo tasniyanimo iyo jamacnimona dee ka horaa loo eegaya ee mancuudka hore oo mancuudka hore sida uu yahay umaad nactigana la dhaqmaysa armayna basidan marka maxay noqonaysaa afar buu toban ka raacaya awjuul icraabkiisa saddex may ahayn mid buu ka raaci tadkiir iyo taniifna saw mid may ahayn saw laba may ahayn iyagana mid buu ka raaci waa imisa waa shan tacriif iyo tankiirna saw laba may ahayn mid buu ka raaci waa imisa ya toddoba saw maaha ifraad iyo bidayhi waa muhane iyo jamac iyo mufrad mid buu ka raaci saddexdaana uge toban mayna ahayn markaa tobankaasi afar ka mid u ka raacaya tobankaasi taquul waxaad odhanaysaa qaama waxa istaagay zaydu zayd ayaa istaagay zaydkii alcaaqilu caqliga lahaa wara'aytu waxaan arkay zaydan zayd ayaan arkay zaydkii alcaaqila caqliga lahaa wamarartu waxaan soo maray bizaydin zayd zaydkii alcaaqila caqliga lahaa waja-ad waxaa timid ay hindun hinda ayaa timid hindadii alcaaqilatu caqliga lahayd ay hiya hindaduba wara'aytu waxaan arkay hindan hinda ayaan arkay hindadii alcaaqilata caqliga lahayd ay hiya hindaduba wamarartu waxaan soo maray bihindin hinda ayaan soo maray hindadii alcaaqilata caqliga lahayd ay hiya hindaduba wajaa waxaa yimid rajulu nin rajulku caaqilu caqlile ay huwa rajulkuba wara'aytu waxaan arkay rajula nin rajulin rajulko caaqilan caqlile ay huwa rajulkuba wamaratu waxaan soo maray birajulinin rajulko caaqilan caqlile ay huwa rajulkuba wajaa waxay imday azaydani labadii zayd zaydaankii alcaaqilaani caqliga lahaa ay humaa labadooduba wara'aytu waxaan arkay azaydayni baan arkay zaydaankii alcaaqilayni caqliga lahaa ayhumaa labadooduba wamarartu waxaan soo maray bizaydayni labadii zayd baan soo maray zaydaynkii alcaaqilayn caqliga lahaa ayhumaa labada zaydba wajaa waxaa yimiday rajulaani laba nin baa yimiday rajulaankaasoo caaqilaani caqlile ayhumaa labadooduba waraaytu waxaan arkay rajulayni laba nin rajulaynko caaqilayni caqlile ayhumaa wamarartu waxaan soo maray birajulayni laba rajul rajulaynko caaqilayni caqlile ayhumaa labadooduba waaya wajaa waxa yimid azayduna zaydyaalkii ayaa yimid zaydunkii alcaaqiluna caqliga lahaa ay ayagu waraaytu waxaan arkay azaydiina maan arkay zaydintii alcaaqiliina caqliga lahaa ay hum wamarartu soo maray bizaydiina baan soo maray zaydintii alcaaqiliina caqliga lahaa ay wajaat waxaa yimid alhindaani labadii hindooyin ayaa yimid alcaaqilataani caqliga lahaa ay waraaytu lhindayni maan arkay alcaaqilatayni ay huma wamarartu bilhindayni alcaaqilatayni wajaat waxaa yimid alhindaatu hindooyinkii ayaa yimid alcaaqilaatu caqliga lahaa ay hunna waraaytu waxaan arkay alhindaati baan arkay hindaadka alcaaqilaati caqliga la ayhunna wamarartu waxaan soo mar bilhindaati baan soo maray hindaadka alcaaqilaati caqliga la ayhunna mayna basideen wax adeeg kuma jiro ya tusaalaha hore aan kugu eeg hala hadan kaaga soo qaado qaama zaydun zaydkii alcaaqilu meesha maxaa yaala mancuutiyo nacti waayo waa zayd nactiguna waayo waa caaqil haddaba caaqil waa ismi faacil ismiga faacil yacmalu camala ficli faacil buu doonaya faacilkiisi waa huwa huwadana waxay unoqonaysaa zayd oo mancuuta mayna basiidayn zayd ayay unoqotay mancuut way soo maa nactigan maxaynu odhanaynaa magicii waa nacti xaqiiqiya tilmaanta meesha taala zayd baa dhabule inuu caqligan zaydle yaad garanaysa tilmaanta la tilmaamayo haddaba eeg waxaan doonaynaa afartu ka raaca inaan ka soo saarno sheekhow awjuul icraabkii zaydun rafcu ka qaatee nactigana rafcasi ya macrifo iyo nakiro macrifanimuu zayd waa ismi calama caaqilna waa caaqilna waa macrifo al lagu macrifeeyey waa yahay tadkiir iyo taaniif zayd waa mudakr caaqilna waa mudakr mufrad iyo didayhi dee zayd waa mufrad caaqilna waa mufrad afar buu raacay toban afar buu raacay toban kamid a mana ma wax adag baa ku jira <laughs> ma adka wara'aytu zaydan alcaaqilana awjuul icraabkiin baa isbedelo nasba isku bedelay wa maratu bizaydin alcaaqilina awjuul icraabkiin baa isbedelo nakira isku bedelay isku bedelay baan ujeedaa maxay jar Ah, afwan so ma jaat hindun alcaaqila keliya waxaa isbedelay imikana mudakerki iyo taniiskba taniis isku bedelay wax adag kuma jiro wara'aytu hindan alcaaqilatana maxaa isbedelay mu'anafnimadii waan haynaa iyada waynu garano waynu ku bilownaybe xaaladun baa noqotay maantana xaalatu nasba wa marartu bihindin eh, alcaaqilatina maxaa isbedelay un xaaladun baa noqotay xaalatu jar ma ma la socda msoo sii daaya iska kaaftoon dhadi sooma jaaa rajulun caaqiluna maxaa isbedelay macrifanimadiiyo nakiranimadi unbaa isweydaartay o nakiranim unba isku bedeshay unba tusaale isku bedelay mayna saxayn wara'aytu rajulan caaqilanna xaalatu nasba nasbada rafcadiibaa la bedelo oo nasbaa timid wamarartu birajulin caaqilina waa jer jaaa zaydani alcaaqilaani waa maxay muhani muxuu noqday mancuudkii muhanuu noqday alcaaqilaanna muxuu noqday muhanuu noqday isna mana iswaafaqin intii wa isku waafaqsan yihin sheekh waa macrifo waa muhane waa awjuul icraabkii rafcu ka haystaan ifraad iyo diday tafniid ayay ka haystaan afar buu toban ka raacay intaa ma fahansin ma iska dhaafa mayna basidan waraaytu azaydayni alcaaqilayn waa la mid marartu bizaydayni alcaailin awjuldaakin baa isbedelay waja zayduna alcaailuna jamacni baa isbedelo jamcudakar saalim waraaytu zaydayni alcaailin awjulcraabkin baa isbedelay marartu bizaydayni alcaailin awjulcraabkin baa isbedelay jaat ilhindaani alcaaqilataanina waxa isbedelay tadkiir iyo tanii taniis baa meesha jooga waa musan musane muanas ah wey waraaytu lhindayni alcaaqilatayni awjulcraabkin baa isbedelay marartu bilhindayni alcaaqilatayni awjulcraabkin baa isbedelay wajaat ilhindaatu alcaaqilaatuna waa jamac muanas oo saalima wraytu hindati alcaaqilatina waa awjulicraabkin baa isbedelay wamarartu bihindati alcaailaatina awjulicraabkin baa isbedelay awjulicraabka kala galo oo alhindati alcaaqilaatida hore waa maxay waa kasre naaib ka maxay fatxay naaib ka tahay de ta dambana waa kasradeedu caadiyade ma wax adag baaba ku jira markaa eeg nactigu hadii uu xaqiiqi yahay nacti xaqiiqiyo maxaan kuugu soo hagaaga nactiga xaqiiqiyo waxaad ugu hagaagaysaa wuxuu rafcisanaya damiir mustatir oo qarsoon maba muuqo wuxuuna unoqonayaa mancuudkan hore haddee daabidka caynkaasi u ku dabaqmo oo aad heshid nacti xaqiiqiya meesha yaale toban buu ka raacayaa afar ya afar buu ku raacaya dee toban kamid a afartaasi awjuul icraabka mid buu ku raacaya tacriif iyo tankiirna mid buu ka raacaya ifraad iyo didayhina mid buu ka raacaya tadkiir iyo taaniifna mid buu ka raacaya afartan mena toban ka ka mid markaa afar toban ka mid ayuu ka raacayaa afar buu tobanka raacaad odhanaysaa wain rafaca haddii uu rafciyo annactu nactiga alsma ismi haddii uu rafciyo ismiga adaahira daahirka aw idamiir ama damiir haddii uu rafciyo damiirka albaaris ee muuqda lam yuctabar lama fiirinayo lama tixgelinayo xaalulmancuuti mancuudka xaalkiisa lama tixgelinayo fi tadkiiri labnimada dhexdeeda wataniiti dhadignimada dhexdeeda walifraadi mufradnimada dhexdeeda watasniyati muhananimada dhexdeeda waljamci jamacnimada dhexdeeda bal iskaba dhaafa yucaa waxaa la siin annactu nactiga waxaa la siinaya xukma alficli ficilka xukunkiisa ayaa la siin yucaa ma garanaysa halkaynu ku soo marnay baabkii naa'ibu faacilka hadduu ficilku laba mafcuul gudbi jiray ka hora naa'ibu looga dhiga haye ka dambana sidiisii mafcuulnimo ugu qaadanaya fain kaana haddii uu yahay faaciluhu faacilkiisu muanaan muana hadii uu yahay fain kaana haddii uu yahay faaciluhu ay faacilu nacti bade nactiga faacilkiisu halkaa waa ka ficlaan fain kaana marfuucu baa ka ficlaan sababta oo ah naa'ibu noqon karaade fain kaana hadii u yahay faacil ay faacil nacti nactiga faacilkiisu maanatan dhadig hadii u yahay unise waa la dhidigaynaya wain kaana walow in kaana haba ahaado almancuutu kalaga nactaynaya bihi nactiga mudakaran mid lab aba ha ahaade wain kaana hadii uu yahay faacil ay faacilu nacti nactiga faacilkiisu mudakaran mid labana dukira waa la labaynaya wain kaana walow in kaana haba ahaado almancuutu kalaga nactaynaya bihi nactiga muanasa mid la dhidigeeya haba noqde wayustacmal waa la isticmaalayaa buu yidhi waayahay halkana muxuu kuleeyahay halkana wuxuu kuleeyahay waa nactigii sababigii nactiga sababigaa daabitkiisu waa maxay wuxuu rafciyaa nactigiibaa rafcinaya oo marfuuc ka dhiganaya ismi daahir ood arkaysidba ama damiir baarisa oo muuqda saxmaynayn ma qarsoona iminka hadduu qarsoon yahay nacti xaqiiqi u kaa noqonaya laakiin damiirkan uu rafcinaya hadduu baaris yahay waa sababi hadduu ismi daahirina yahayba waxaanu rafciyeyna waaba sababi mayna basidayn marka nacd mancuudkani tilmaantan meesha tala xaqiiqaan male laakin wax calaqeyrun baa ka dhexaysa calaqeyrun baa ka dhexaysa xaqiiqi maaha ilan calaqeyrun baa ka dhexaysa marka wuxuu ku yidhi haddii uu nactigii rafciyo ismi daahira ama uu rafciyo damiir baris ah lama eegayo mancuudka xaalkiisa lama eegayo oo xaggii tadkiirnimo iyo xaggii taaniifnimo xaggii ifraadnimo iyo xaggii tasniye iyo xaggii jamacnimo lagama eegayo ee waxaa la siinayaa xukunku xukunkii ficilku yeelan jiray oo kale xukunku ficilku yeelan jiray ma garanaysaa ficilka maxaa loo eegi jiray faacilka faacilku hadduu muanad yahay ficilka muxuu qaadan jiray ficilku tawtanisde faacilku hadduu mudaker yahayna he dee waa laga dhartiraya dha maa laga dhartiraya waa laga dhartirayay marka wuxuu ku leeyahay nactigu hadduu yahay sababi nactigu hadduu yahay sababi awjuul icraabkii mid buu ka raaci macrifo iyo nakirana mid buu ka raaci labu isagu he shan ka raacaya labu isagu shan ka raacaya shanta kale soo hadhay miya shanta kale ee soo hadhay ifraad iyo biday ifraad maxaa ka so horjeeda musani iyo jamac waxaa loo laazimaya isaga mufrad baa loo laazimaya musane ma noqon karo jamacna ma noqon karo walow mancuudka laga nacteynaya musane iyo jamac tuu doona ha noqde masla an ilaa ajrumigi intaa waan yar taabanayla iyadoo ajrumigu aanu inoo qorinba muanas iyo mudakarnimo miya ismiga isaga ka dambeeya ee u rafcinayo ayaa loo eegaya ismigaa dambe ee u rafcinayo hadduu mudakar yahay isna mudakar buu noqon hadduu muanas yahayna muanas buu noqonaya markaa meesha maxaa ka dhalatay labu isagu shan ka raacaya de awjuud iraabkii mid buu ka raacay tacriif iyo tankiirna mid buu ka raacay ifraad iyo bidayhi ifraad buu ka laazimi tadkiir iyo taniifna ismiga u rafciyaa loo eegi ismiga la raiya u rafciya hadduu muanas yahay muanas buu noqon hadduu mudakar yahayna mudakar buu noqon arcuyma wax adag baa ku jira maad ka sheeg wain rafaca haddii uu rafciyo anactu nactigii alisma daahira haddii uu rafciyo aw damiir ama damiir haddii uu rafciyo damiirka albaariza muuqda lam yuctabar la eegi maayo la tixgelin maayo xaalulmancuuti mancuudka xaalkiisa fi tadkiiri labnimo dhexdeed lagu ictibaarin maayo watadkiiri wataniii dhadegnimo lagu ictibaarin maayo walifraadi mufradnimona lagu ictibaarin maayo wataniyati iyo taniyannimo jamcnimo bal iskaba dhaafa yuctaa waxaa la siinaya annactu nactiga waxaa la siinaya xukma alficli ficilka xukunkiisa la siin wuu kuusii tafriiciyo wuxuu ku yidhi aag wuu fahansiinaya layna fa in kaana haddii uu yahay faaciluhu ay faacilu nacti nactiga meesha yaalla faacilkiisu waa ismigiiu rafciyadda ama damiirkii mu'anahan mu'anath haddii uu ismigaasi faacilka noqday unitha waa la ta'niifinaya ayo ey huwa nactigii nactigii baa mu'anath laga dhigaya maadaama ismigii uu rafcinayaba mu'anath noqday shak ma kugu dhex soo taagan yahay wa in kaana walow in kaana dhantan iska ilaali iyona kaa khaldamin wain kaana haba ahaado almancuutu kala la bihi nactiga ka laga nactiyaynaya mudakaran mudakarba ha noqde eeg mancuudka hore walow mudakarba ha ahaade ismiga u rafcinayaa nactigu maadaama oo muanau noqday nactigii muana baynu ka dhigaynaa war ma adka de inad inad meel kale ku maqantihin mooye wain kaana hadii uu yahay faacil ay faacilunacti nactiga faacilkiisu mudakaran mudakar hadii eeg nactiga meesha yaallaa faacil ku rafciya hadduu mudakar yahay dukira nactigi labbaa laga dhigaya mayla socotaan wa in kaana walow in kaana haba ahaado almancuutu mancuudku bihi nactiga laga nactiyeeye mu'anahan mu'anas ba ha noqde mancuudka hore walow dhadigba ha noqdo ee faacilka u rafciyey nactigu haduu mudakar yahay isna mudakar baa laga dhigaya ma adagtasa ya alla fududa mayna basiidayn wayustacmal waa la isticmaali ay huwa nactigi bilafdi ifraadi ifraad lafdigii baa loo isticmaali oo walaa yutana la tafniyayn maayo walaa yujmacu lana jamcin maayo tii dambana uu kuu sheegay mayaad aragta muxuu ku yidhi ifraad yabdudayna muxuu ka laazim ku yidhi ifraadnimuu ka laazimaya lamana tafniyeeyo lamana jamciyo hadduu nactigi ayo yahay sababi haddii uu yahay tadkiir iyo taniifna ismiga ka dambeeya daahirkaad u eegaysa wax adag ma jiro wayustacmal waa la isticmaali ay huwa nactigii bilafdi ifraadi ifraad lafdigii ayaa loo isticmaali walaa yusanaa la taniyayn maayo walaa yujmacu lana jamcin maayo tusaalead ku fahmiya hadda bal eeg indhaha kala qaadaya taquulu waxaad odhanaysaa jaaa waxa yimida zaydun zayd baa yimid zaydkii alqaa'imatu ay taagnayd ummuhu ay umu zaydin zayd hooyadii u fiirso hadda sheekh meesha maxaa yaala nactiya mancuud u fiirso waa maxay waa mancuud alqaa'imatuna oo waa side waa side sayd sawkan sawka mudakar al ah, qaaimatu nisbata muanatha ya waa inaad socotaan horta qaa'im waa ismi faacil soo ma ismiguu rafcinaya xagga dambe eg ismi daahir ma rafciye mise muu rafcin umuhu muu rafciye oo faacilada soo ilama socotaan haddaba mid eega awjul icraabki waa inu ka waafaqo awjul icraabkii mancuudka hore sayd muxuu ka haysta rafco nactiguna waa inu rafca haysto alqaa'imatu tacriif iyo tankiid zayd muxuu ka haystaa waa ismu calama alqaa'imatuna al bay ku macrifowday shan laba ma ka raacay shan baa soo hadhay soo ma ifraad iyo bidayhi muxuu ka laazimay iminka waa muwaafaqatan bilqadara moogta ilahay baa iswaafajiyey ya iminka zayd waa mufrad alqaa'imatuna waa mufrad ya waa iswaafaqday une ha odhanin waa shardi inay midoobaan iska ilaali waa shardi ha odhan iminka waa muwaafaqa un haye tadkiir iyo tacniifna maxaynu u eegaynaa ismiga ka dambeeya ismiga ka dambeeya ma mudakar waa muana alqaymatu muana ka dhig ma idin dhadhacay mid aad iyo aad baan malanaya waayahay wajacad waxaa timiday hindun hindaayaa timiday hindadaasoo alqaa'imu uu istaagay abuuha hinda abeed ya iminkana waa dida ma aragta hinduna waaba muana alqaa'imuna waaba mudakar oo waa sidaa sheekh ismiga dambe ismiga dambe qaa'imu rafci ma mudakar ba masoo muana waa mudakar dee qaa'im mudakar ka dhig walow ka hore haba noqdo muanase waayo tadkiirnimo iyo taaniinimo ismiga dambaa xukuma ifraad iyo bidahina imika waa muwaafaqa ifraad buu ka laasimayaaba masle fanaynta waxaaday kuma jira sheekh wa taqul waxaad odhanaysaa marartu waxaan soo maray birajulin nin baan soo maray rajulka oo ay istaagtay ummuhu hooyadii iminkana waa maxay oo wujuulicraabkin baa isbedelay maxaa isbedelay waxaa isbedel tacriifki iyo tankiirkii iminkana waa nakirade waa nakira mayla socotaan ya iminkana waa nakiranimada oo rajul baa nakiraha qaa'imana waa nakiro xaggii dambena saas loo eegaya wa bimra'atin haweeney baan soo maray haweenayda oo qaa'imin u istaagay abuuha haweenayda aabaheed iminkana ya waa taanisnimada unde soo ma waxa weeyaan waa tankiirku macrifanimadi iyo tankiirnimadi baa isbedelay qaa'im maxaynu mudakar uga dhignay ismiga uu rafciyey baa mudakara waana muwaafaqun xaggii kalena xaggii ifraad iyo dudayna muwaafaqa weli tadkiirun baan hayna wa taquul waxaad odhanaysaa marartu waxaan soo maray birajulayni laba nin baan soo maray rajulaynka oo qaa'iminu istaagay abawaahumaa labadoodii aaba ay istaageen wa marartu waxaan soo maray birijaalin rag ragga oo qaa'imin ay istaageen aabaahum aabayaashood waka malaaimika tabayadha kafaariya marartu birajulayni laba nin baan soo maray rajulaynka oo qaa'imin ay istaageen aabaauhumaa abawaahumaa abawaahumaa labadoodii aabbo wa marartu waxaa kaloo soo maray birijaalin rag ragga oo qaa'imin ay istaageen aabaahum aabayaashood u fiirso aw mancuudki waa rajulayn rajulayn waayo waa taniyo qaaim sawka ah, nati masaga waafaqada sheekow nactigu waa sababiya la hayso nactigu waa sababi haye maxaynu mudakar uga dhignay iminka waa iswaafaqeen weli mogta mudakarnimadii weli wa isku waafaqsan yihin qaa'imin waxaynu u eegaynaa maxaynu u eegaynaa mudakarnimo iyo muanasnimo xaggaynu u eegaynay xagga de waxay rafciseen waa mudakr wey markaa qaab mudakr baynu ka dhignay ah, qaab mudakr baynu uga swaafaqsanya soo ma waa mid labaade ifraad iyo bidayhina halkaan u socda waa halkaas ifraad buu ka laazimaya iminkaad fahmaysa ifraad buu isagu laazimaya waayo hadduuna ifraad laazimi lahayn dee qaaimayni baa la odhan laha mayla fahanteen iminka wa birijaali rag baan soo marna raggaasoo qaa'iman aabaa'uhum tanna waa la midun rijaal de waa jam waana jamcu tafsiir soo ma qaaima mufrida ah ayaa laga sifeeyey dee nactigaa nacti sababiya ah. buu idin dhaadhacayla taha culimo ma adko markaa nactiga sababiga la dhahdaa labuu shan ka raaca oo wujuudu craabki isaga mid buu ka raaci oo mancuudka horaa loo eegaya taxriif iyo tankiirna mancuudka horaa loo eegaya mid buu ka raaci shanta kale ee soo hadhay miya ifraad iyo bidahi ifraad buuba ka laazima oo sa ficilka loola dhaqmaya ilaa luqatu taakaluna albaraakiit oo kale inuu noqdo mooyaane maxaa noo yimiday taniif iyo tafkiirna ismiga isaga uu rafciye ee daahirka loo eegaya hadduu ismiga u rafciyey muana yahay muanaf baa laga dhigi walow mancuudka hore mudakar ba ha noqde ismiga dambe rafciye hadduu mudakar yahayna mudakar baa laga dhigi walow mancuudka hore muanaf ba ha noqde mayla socotaan kasoo soco ilaa ana siba wayhi siba weyhi waa duqii naxwiyiinte qaala wuxuu yidhi fima idaa kaana ismi ismigu haddii uu ahaado ismiga almarfuucu la rafciyey binacti nactiga lagu rafciyey jamcan jamc hadii uu yahay wadalika tusaale kalmithaali waaba tusaalaha alakhiri ee dambe falaxsanu waa kan maquulu qowlkii falaxsanu sida wanaaga badani fi nacti nactiga dhexdiisa sida ku wanaaga badan li an yujmaca in la jamciyo wey ay huwa nactiga jamca tagsiini jamcu tagsiini la jamciyo wey fa yuqaalu waxaa la marartu waxaan soo maray birijaali rag baan soo maray raggaasoo qiyaamin ay istaageen aabaahum aabayaashood ay istaageen wa marartu waxaan soo maray birijulin nin baan soo maray rajulkaasoo qucuudin ay fadhiyaan qucuudin ay fadhfadhiyaan hilmaanuhu addoommadiisii fahuwa madkuurkani oo ah in naxtiga laga dhiga jamcu taksiir afsaxu isaga ayaa ka fasaaxo badan min qaaimin min qaa'imin aabaa'uhum iyo wa qaacidin khilmaanuhu oo bilifraadi lagu akriyo isaga ayaa ka fasaaxo badan wlifraadu ifraadkuna kamaa taqadama sidii noo soo horu martay afsaxu mid fasaaxo badan weeye huwa ifraadku min jamci tasxiixi jamcu tasxiix ayuu ka fasaaxo badan yahay taquul waxaad odhanaysaa jamcu tasxiixi maratu waxaan soo maray birijaalin rag baan soo maray raggaasoo qaa'imiina ay istaageen aabaahum aabayaashood wa birajulin nin baan soo maray rajulkaasoo qaacidiina ay fadhfadhiyaan hilmaanuhu addoommadiisii intan waa siba wey baa wata wuxuu yidhi siba waa dudii naxwiinta isagu wuxuu leeyahay ismiga marfuuca ah ee la rafciyey ee nactiga lagu rafciyey hadduu jamac yahay ma la socotaan ismiga marfuuca ah ee nactiga uu rafciyey haduu jamac yahay waa sida tusaalaha dambe tusaalaha dambe unoqda bal tusaalaha dambe ad la socotaan ya abawaahuma waa tasniya kaasi ka soco aabaa'uhum muuna jamacayn arma jamacayn waa jamcu tasir soo jamacaasi ismiga marfuu ee nactiga lagu rafciya hadduu jamac noqdo waa sida tusaalahan dambe aabaauhum oo kale e nactiga waxa ku fiican buu yidhi isagana in jamcu tagsiir laga dhigo mayla socotaan nactigina waxa ku fiican buu yidhi in jamcu tagsiir laga dhigo oo la yidhaahdo marartu birijaalin qiyaamin in la yidhahdo halkii qaa'imin laga odhan lahaa qiyaamin aabaa'uhum ha la yidhahdo buu marartu birajulin in baan soo maray qucuudin khilmaanuhu ha la yidhahdo buu waayo khilmaan waa jamcu soo maa maadaama ismigan daahirkan nactiga uu rafcinaya uu jamcu tagsiir yahay nactiga laftiisana jamcu tagsiiran ka dhig nu leyahay isagu ma adka dee soo ma waa basiid saasaa fasaaxo badan buu leeyahy sidaasi ayaa fasaaxo badan buu leeyahay maxay ka fasaaxo badan tahay ismigii eh, nactigu uu rafcinayo oo jamcu tagsiir ah in nactigii laga dhigo mufrad sidana ka fasaaxo badan buu leeyahay isagu ah. Ah waa daciif wey waana luqatu akaluni albaraakiid luqatu akaluni albaraakiid tusaale imika ma haddaynu leenahay maqaamo rijaalu baynu odhan mise qaamu arijaalu baynu odhan haddaynu luqadii fasaxada badnayd ku socono qaamo rijaalu baynu odhan soo ma isna dee saas in laga dhigi wayaan bu weyaan saasaa fiican haye ifraadkuna wuxuu kasii fiican yahay bu yidhi jamcu tasxiixi ifraadkuna wuxuu kasii fiican yahay bu yidhi in laga dhigo jamcu tasxiix oo la yidhaahdo marartu birijaalin qaa'imiina in la ydhahdona waxa kasii fiican marartu birijaalin qaa'imin aabaahum in la ydhahdo fiican buu mufradka maxaa ka fiican bu yihi isagu in jamcu tagsiir laga dhigo mufradkuna muxuu kasii fiican yahay in jamcu tasxiix laga dhigo waa hadal yaroo isagu inoosoo dhexgeliya dhib male ka soco haadihi tani amhilatu nacti waa nactiga tusaalayaashiisii nactigii arraafici rafcinayey lilismi ismi rafcinaya ismiga aldaahiri ee daahirka tusaalayaashan aan soo sheegay oo dhani waa nactigii rafcinaya ismiga daahirkaa tusaalihiisa wa mithaalu raafici ka rafcinaya tusaalihiisa lidamiiri damiir rafcinaya damiirka albaarisi ee muuqda qawluka waa odhaahdadaa tidhi jaaanii waxa i soo gaadhay hulaamu mra'atin haweeney addoonkeed hulaamkaasoo daaribatuhu hulaamka ta garaacaysa hiya gabadha ay tahay wa jaaatni waxay soo gaadhay amatu rajulin nin addoontii adoontaasoo daaribuhaa amada ka garaacaya huwa isaga uu yahay wajaani jaaanii waxa i soo gaadhay ghulaamu rajulayni laba nin addoonkood hulaamkaasoo daaribuhu ghulaamka ka garaacaya huma labadooda ay yihiin wa jaaanii waxa i soo gaadhay ghulaamu rijaalin rag addoonkood addoonkaasoo daaribuhu addoonka kuwa garaacaya hum ayaga ay yihiin mayna basidaan hore ismi daahirunbu kuu tusaalayiday ya natigii oo rafciyey ismi daahira imikana waa natigii oo rafcinaya dee damiir damiir ila socda sheekh tusaale hora isku fahamsa eeg jaanii hulaamu mra'atin daaribatu eeg nactigu waa mancuudku waa kee waa hulaam nactigu waa kee waa daaribatu awjul icraabkii muxuu ka raacay muxuu hulaam ka haystaa rafco waaya nakiro iyo macrifo midkee wey nakiro iyo macrifo waa midkee cashaka ku joogay haddaan su-aasha ka jawaab weyn waa macrifo waay maad ku waafaqsantiin maad ku waafaqsantiin culimo hadda hadal kuu socda wa ya maad ku waafaqsantiin ulaamu mra'atin daaribatuhu hiya macrifaad aduu taagan tahay adna sheekh adna macrifaa tiri way sabab ulaamu mraatin idaafadeed waa maxay ma macnawiya mise waa lafdiya waa macnawiya daaribatu idaafada ku jirtaana ma lafdiya mise waa macnawiya waa lafdiya haya ulaamu mra'atin idaafada macnawiyadii xilli may faa'idayn jirtay tacriif marka mudaaf ilayga dambe macrifiyama iminka waa takhsiisun waayo mudaaf ilayga waa imra'atin takhsiisun bay faa'idaysaa macrifo may faa'ide daaribatuna idaafada lafdiyadaa gebigeeguba takfiifun bay faa'idaysaa marka waa nakira sheekh iska ilaali waa nakiro ya waana dib ugu noqotaan baabka waaya nakira halkaasina ka mutaabiqiy waa nakiro waa nakiro halkaasina haye labu shan ka raacay ma me xaggii kalena shantii kale me shantii kale ifraad iyo diday muxuu ka laazimay dee ifraad buu ka laazimaya tadkiir iyo taaniifna waxa ka dambeeya loo eegaya waa inaga taaniif ka dhignay waayo damirku le damiir buu rafciyey barise waa hiye de waa waa damiir soo waa basiid bay la tahay haadihi tani amilau nacti nactiga tusaalayaashiisii weeyi nactigii araafici rafcinayey lilismi ismi rafcinayo ismigii adaahiri daahirka ahaa wa mithaalu raafici rafciyaha tusaalihiisa lidamiiri damiir rafcinaya damiirka albaarisi ee baariska qawluka odhaahdaada weeyi waa khabarkiiye jaaanii waxa i soo gaadhay hulaamu mra'atin haweeney addoonkeed baa i soo gaadhay hulaamkaasoo daaribatu addoonka ta garaacaysa hiya iyada ay tahay iyadaaba wax garaacaysa wajaatni waxay soo gaadhay jaa bimacnaa wasal kolka lagama laqmanaya waa tadmiin baa jaatin waxay soo gaadhay amatu rajulin nin adoontii ayay soo gaadhay adoontaasoo daaribuhaa adoonta ka garaacaya huwa isaga u yahay wajaanii waxay soo gaadhay hulaamu rajulayni laba nin adoonkood hulaamka oo daaribuhu adoonka kuwa garaacaya huma labadooda ay yihiin wajaanii waxay soo gaadhay hulaamu rijaalin rag adoonkood ba soo gaadhay hulaamkaasoo daaribuhu hulaamka kuwa garaacaya hum ayaga ay yihiin marka saas maad u egeegeysa wfaa'idatu ay wafaaidatu nacti nactiga faaidadiisu takhsiisu lmancuuti mancuudka in la khasiisa weeye xilma in kaana nakiratan haddii uu nakira yahay naxu marartu waxaan soo maray birajulin nin baan soo maray rajulka oo saalixin wanaagsan wa tawdiixuhu wa faaidatuhu faaidadiisu tawdiixuhu ay tawdiixu lmancuuti mancuudka cadayntiisa weeye xilma in kaana haddii uu yahay ay huwa nactigu macrifatan macrifa hadii in kaana haddii uu yahay ay huwa mancuudku macrifatan macrifa zaydun zayd ayaa yimid zaydkii alcaalimu cilmiga lahaa waqad yakunu inuu ahaada ayaa la arkaa ay huwa nactigu limujaradi lmadxi ammaan un inuu ahaada ayaa la arkaa ammaan dhartirankeed naxwu bismi illaahi magaca ilaahay ayaan ku bilaabay allaha arraxmaani naxariista caamkaa naxariista allaha arraxiimi addoommadiisa naxariista gaadhsiiya ow limujaradi dami waqad yakunu inuu ahaada ayaa la arkaa ay huwa nactigu limujaradi dami dhalacayn baraxla acuudu waxaan magan galay bilaahi ilaahay ayaan magan galay min ashayطaani shaydaanka ayaan ka magan galay shaydaanka alrajiimi ay almarjuumi naxariista laga dheereey aw itaraxumi ama naxariis talab naxu allahumma allow irxam u naxariiso cabdaka addoonkaaga u naxariiso addoonka almiskiina miskiinka aw litawkiidi ama adkayn wuxuu adkaynayaa uun macnaha hore laga ogaaday mancuudka naxu tilka taasi te toddoba saddex loo geeyaa laga soo sheekeyey toddoba saddex loo geeyey casharatun waa toban ina toban taa waaba la gartay ma macno dhamaystiran mn tobankaasoo kaamilatun dhamaystiran muxuu ku leeyahy sheekhu faa'iidada loo keena nactiga horta muxuu yahay ma la iska keenaa maye faa'idada loo keena ama xaqiiqi ha noqde ama sababi ha noqde wuxuu faaideeyaa taksiis wuxuu faa'ideynaya maxay taksiis mancuudkii baa la khasiisaya xilliba hadii mancuudku uu nakiro waayo taksiisku waa maxay waa taqliil ishtiraaki macnawiyi fi nakira ishtiraakii macnawiga ahaa ee la wada lahaa ayaa nakirada lagu yaraynaya ayaa lagu yaraynaya haye tusaale rajul lafdiga rajul i waa nakiro muna nakirayn nin kastaa soo gudagelaya mid saalixa iyo mid aalixa mid xun iyo mid wanaagsan dadkana imika inta xun baaba badanba sooma kadibna maxaa lagu yihi marartu birajulin nin baan soo maray rajulka oo saalixin baa lagu yidhi saalix waa maxay ya maxay taksiisulmancuud mancuudkii way khasiistay un oo ishtiraagii iyo wadalahaantii la wada lahaa ayuunbay yar khasiistay oo aalixunbay meesha ka saarto saalixunbay keentee dee macrifo may may faiden tacriif may taksiis bay faideysa saxiix wala la ama tawdiix bay faa'ideysaa maxaa la caddaynayaa mancuudki xilliba hadduu macrifo yahay tanna waa maxay rafcu ishtiraaki lafdiyi fi lmacrifa ishtiraagii lafdiga ahaa ee la wada lahaa ayaa macrifada laga rafcinaya oo laga koryeelaya jaaa zaydun baa tiri zaydkani waxa muxtamil ah dee zaydyadu way fara badan yihin mid caalimaa jira mid jaahilaa jira mid taajiraa jira way fara bateen soo ma waa ishtiraag lafdiya soo ma markaynu nidhahno jaaa zaydun zayd baa yimid zaydkii wuxuu saaray alcaalim aynu nidhi zayd ciddii kale magaca la lahayd kii taajirkii iyo kii jaahilkii iyo meel bay naga fadhiisteen markaynu alcaalimu nidhi markaana maxay faa'idaysay tawdiix bay faidisay waynu cadaynay waynu cadaynay mayna saxayn ama tawdiixna ma faa'idayso takhsiisna ma faa'idayse ammaan bay faa'idaysaa bismi illaahi araxmaani araxiim alraxmaani alraxiim iminka maxay faa'idaysay ya dee madxulmancuud mancuudkii baa la ammaanay ya bibayaani sifati kamaalihi baana lagu waayo mancuudka hore waa la garanaya mancuudka hore waa macluuma biduuni nactin nacti baa la iska garanayaaba ayaa la garanaya alraxmaani alraxiim waa laba sifo oo allah u leeyahay ifaadka ilahay o dhanna waa wada sida saasaa la odhanaya iyaga waa limujarad ilmadxi weeyaan ama limujaradi dami dhaleecayn mancuudkaa la dhaleecaynaya acuudu billahi min ashayaan shayaan marka la dha cid kastaa wada garanaysa la wada garanay ma mid kale ugu ekaanaya <laughs> ya waa shayaankii la yaqaano haye arrajim markaa waa maxay wawaa limujaradi dami weeyaan macno kale maaha ama litaraxum litaraxum waa naxariis naxariis dalab sida allahuma irxam cabdaka waa taraxum de cabdaka markii la yidhi de addoon ilahay iny hala gartay sooma almiskiina markaa tiri wa maxay waa taraxum addoonkaaga miskiinka ilah unaxariiso allahuma lafdu jalaalahaasi waa munaada mudaaf xadfunidihi baana waajibnimo looga xadfay miimkaasaana ciwad yaalla allahuma waxaa la odhanayaa allahu waa munaada xudifa minhu xarfu nidaa waajibnimaana looga xadfay wacwilda canhu lmiim miimka dambe allahuma miimkaasa ciwadka a xarafkii la xadfay ama waxaa noqdaaba tawkiid mujaradi tawkiid waa la adkayn adkaynunbaa loo oo macnaha la adkaynaya laga fahmay mancuudka hore tusaale waxaa tidhi tilka taasi casharatun waa toban macnuu dhamaystirmayn waa lasii adkaynaya kaamilatun dhamaystiran darabtu waxaan garaacay darbatan hal garaac darbadan lafteedaa kugu filan dhamaystiro mara la dhaw min mar la garaacay kutusinaysa maxaad sii daba dhigtay waaxidatan waa tawkiid weyaan wax kale ma faa'idinayo waidaa kaana almancuutu mancuudku haddii uu yahay macluuman mid la garanayo biduuni nacti nacti la-aantii baaba laska garanaya jaaza waxa banaan fi nacti nactiga waxa ku banaan alitbaacu raacin baa banaan walqadcu in laga gooyaana waa banaan yahay wa macna alqadci qadciga macnihiisu an tarfaca waa inaad rafcisid adigu annacta nactiga waa inaad rafcisid calaa anahu ahaantiisan aad ku rafcisid khabarun khabar uu yahay limubtadain mubtade mubtadahaasoo maxduufin la xadfay aw tansiba waa inaad nasbiso adigu hu nactiga bificlin ficil waa inaad ku nasbiso ficilkaasoo maxduufin la xadfay naxw alxamdu mahadi lilaahi ilaahay ayay usugnaatay qaatay allaha alxamiidu ajaaza waxa uu baneeyey fiihi tusaalahan siiba weyhi siiba wey wuxuu ku baneeyey aljara buu ku baneeyey cala litbaaci raacina lagu jaro wrafca buu baneeyey bitaqdiiri huwana lagu rafciyo wanasba buu baneeyey bitaqdiiri amdaxuna lagu nasbiyo ya wuxuu ku leeyahay ma adka sheekh u fiirso maskaxdu soo yarjeedi mancuudka meesha yaallaa hadduu yahay mid macluum ah oo la garanayo nacti aan baa la garanayaaba iyada oo tilmaan iyo sifa aan la daba dhigin baa nactigii laska garanaya wuxuu yahay manxuudkii la garanaya laba wej baa ku banaanaanaya laba wej ayaa ku banaanaanaya misle fani laba wej baa ku banaanaanaya maxay nactiga ka dambeeya labadaa wej mid waa itbaac in la raaciyo waxa ka horeeya icraabkii lagu raaciyo saasaana asala iyo in laga qadciyo oo waxa ka horeeya icraabtii looga jaro oo laga qadciyo misle fani qadcahaasina laba mid buu noqoni inaad rafcisid ood ku rafcisid inuu khabar u yahay mubtade waajibnimo loo gooyey iyo inad nasbisid ood ku nasbisid ficil waajibnimo loo gooyey ma isla fahne ya kolkaasiiba wey waxa uu leeyahay isaguna intan bu kusoo dhex dalayo saddexda wejna alxamdu lilahi alxamiidu saddexdaa wej baa ku banaan buu leeyahay marka itbaac in la raaciyo eega tusaale bismi illaahi araxmaani araxiim allah waa mancuudkii soo de biduuni nacti baa la garanaya soo ma nactilaaan baa la garanaya sooma haye haddaba nactiga ka dambeeya laba wej ku banaanaanaya inaynu itbaacino aynu maxayn idhaahno alraxmaani alraxiimi si aynu iyo inaynu qadcino aynu ka jarno qadcahaasina wuxuu noqonaya laba mid buu noqonay markaa de inaynu aynu ku nasbino ficil waajib loo xadfay bismi illaahi alraxiima o aynu nidhaahno amdaxu waxaan ammaanaya alraxmaan alraxiima saxmaynayn iyoynaynu rafcinaynu nidhaahno bismi illaahi alraxmaan alraxiim o aynu mubtada usoo qadaraynu nidhaahno huwa allah alraxmaan alraxiim wey mana saxayn wax adag maa intaa wayna saa u fahantaan ile wuxuu ku yidhi mancuudku hadduu yahay mid la garanayo nacti la-aantii nactigaa labaa ku banaan inaynu itbaacinaynu icraabka ku raacino mancuudka hore hadduu godan yahay inaynu la godno hadduu dee si eegno haye iyo inaynu qadcino qadcihiina isagaa kuusi tilmaamo wuxuu ku yidhi inaad nactigii rafcisid maxaad ku rafcinaysaa mubtadaa ka go iyo inaynu nasbino maxaa ka go-an ficil de ficil mayna taasun ahayn taasi waynu isla galayna masaladaas waa basiid tahay waxa uu ku yidhi wa idaa takararad ay soo noqnoqoto markaa tusaalahan dambe siiba weyhi alxamdu lilahi wuxuu leeyahay labada isagana saasoo kale loo gelaya oo eeg alxamid inaynu raacino inu allahda raacino inu itbaac marno iyo inaynu rafcino inaynu idhaahno mubtadaa go-an iyo inaynu nasbino inu idhahno ficil baa go-an saas ma sheekh mina basidayn waidaa kaana almancuutu mancuudku haddii u yahay macluuman mid la garanayo biduuni nacti nacti la'aanti jahaaza waxa banaan fi nacti nactiga waxa ku banaan alitbaacu raacin baa ku banaan walqadcu in la jaraana way banaan tahay wa macna alqadci qadciga macnihiisu an tarfaca waa inaad rafciso adigu mukhaadab yahow an nacta nactiga waa inaad rafciso calaa anahu ahaantiisana waa ku rafciso uu yahay nactigu khabaru khabar uu yahay limubtadayn mubtade mubtadahaasoo maxduufin go-an o tansiba ama waa inaad nasbiso adigu hu nactiga bificlin ficil waa inaad ku nasbiso ficilkoo maxduufin go-an naxw alxamdu mahadi lilaahi ilaahay ayay u ahaatay allaha alxamiidu ay huwa rabbi alxamiidu weeye allaha alxamiidi almaxmuud lama ama alxamiid yani alxamiida ajaaza waxa uu baneeyey fiihi tusaalahan dhexdiisa siiba weyhi siiba weyhi waxa uu ku baneeyey aljara in la jaro cala litbaaci raacina lagu jaro oo maxaynu raacinana alxamiidi allah idaynu raacinana mancuudka wrafca buu baneeyey bitaqdiirihi waa lagu rafciyo mubtadaynu ka dhigna khabar baynu ka dhigna markaa mubtadii baa go-an wanasba buu baneeyey bitaqdiiri amdaxu lagu nasbiyo markaana mafcuul baynu ka dhigno ficilkii baa go-an waa xilima laakiin waa marka mancuudka la garanayo biduuni nactin labada waj baa ku banaanaanaya alitbaacu walqadcu qadcigiina maxaa kaaga soo baxay laba in la rafciyo mubtada ugaan yahay in la nasbiyo ficil ugaan yahay ma baa ku jira la wa takararad haddii ay soo noqnoqoto annucuudu nucuudu haddii ay soo noqnoqoto nucuudaasoo liwaaxidin waaxid u sugnaatay Ah, ama liwaaxidin waaxid xaalahay u ahaatay fain kaana haddii uu yahay almancuutu mancuudku macluuman mid la garanayo biduunihaa e biduni nucuuti nucuuda la-aanteed jaaza waxaa banaan itbaacuhaa nucuudda in la raaciyo kullihaa dhammaanteed wa qadcuhaa nucuudda in la gooyo kullihaa dhammaanteed wa itbaacu lbacdi badh in la raaciyo wa qadcu lbacdi iyo badh in la gooyo bishardi taqdiimi lmutbaci ka raacaya in la horraysiya laakiin shardiya wain lam yucraf haddii aan la garanahayn ay huwa mancuudkii ilaa bimajmuucihaa nucuuda dhammaantood mooyaane bian ixtaaja waa inuu baahdo mancuudku ilayhaa nucuuda waa inuu u baahdo wajaba waxa waajiba itbaacuhaa ay itbaacu lmancuuti mancuudkii in la raaciyo itbaacuhaa ay itbaacu nucuuti dheh nucuuda in la raaciyo mancuudka kullihaa dhammaanteed waa in tacayana haddii uu caynoobo ay huwa mancuudkii bibacdihaa nucuuda barhkeed haddii uu ku caynoobana jaaza waxa banaan fii maa cadaa dalika intaa uu ku caynoobay inta ka soo hadhay albacdi ee bacdiga alawjuhu wa inta cayana haddii uu caynoobo ay huwa mancuudkii bibacdihaa nucuudda barhkooda haddii uu ku caynoobana jaaza waxa banaan fiimaa waxa ku banaan cadaa daalika kaa ka soo hadhay fiimaa cadaa daalika kaa ku caynoobay waxa ka soo hadhay kaa albacdi ee barhka ah alawjuhu baa banaan dhe awjuhda ahalaaatu saddexdaa waaya wuxuu ku leeyahay nucuud way farabadan kartaa way farabadan kartaa mid keliyo ma nacti ma hal sifo keliya ma shan sifay noqon karaan afar bay noqon karaan saddex bay noqon karaan nucuuddii haddaba hadday saa u farabadato mancuudkaad eegeysaa mancuudku hadii uu yahay mid la garan karo maxay nucuuddaa la-aantood nucuuddaa sokadoodbaaba layska garan karaya oo macluum u noqon karaa waxa ku banaanaanaysa nucuuddaasi fara badan in dhammaan la wada raaciyo kow in dhammaan laga wada jaro laba in bad la raaciyo badhna laga jaro laakiin shardi wuxuu ka dhigaytaa kala la raacinaya waa inuu horeeyo masl fani ya hormaadayg baa ku jira baniyada soo yarjeediy in yar nucuuddii baa fara badatay nucuuddan faraha badanlana mid keliya iskale mancuudkaasi saddex wej mid saddex xaalo mid kama dhaan maayo saddex xaalon buu yeelan ko kitaabkay noqonaya eega an yakuuna macluuman biduuniha in la garanayo mancuudkan nucuuda faraha badan sokodood kow iyo anlaa yakuna macluuman biduniha iyada la-aanteed inaan la garanaynba sow iyo an yakuna macluuma bibacdiha duuna bacdi in badh lagu garanayo badhna aan lagu garanayn meena saddex ahayn saddexdaa midunbuu noqonaya u fiirsada maxaan idin idhi tilmaamo badan baa meeshan yaalla tilmaamahan faraha badan lana mancuud keliyaa leh mancuudkaasi tilmaamahan faraha badan yeeshay saddex xaalo ka madhnaan maayo saddex midunbuu noqon inuu yahay mid macluuman biduunihi aya la-aantood baa la garanaya maahe nucuuddaa la-aantood lama garanayo maahe badh baa lagu garanaya badhna laguma garanayo saddexdaa midunbuu yeelan xaaladda hore oo ah haddii uu mancuudkii yahay mid la garanayo nucuuddaasi la-aantood saddex wej baa ku banaan waa intuu sheekhu kuu maray itbaac baa banaan in la wada raaciyo tusaale ninkan zayd la idhaahda tilmaamo fara badan u waa faqiih laba hadalka wuu gabyaa saddex hadalka wuu qoraa oo waa kaatib haye tilmaamahaasuu leeyahay maya tilmaamihii fara isagana waa laska garanayaayo nin intan la wadaagtaa mama jirtaba la waa la garanaya tilmaamahan iyadoon lagu sifaynin maxaynu samaynaynaa wada raaci jaaa zaydu zayd baa yimid zaydkii alfaqiihu zaydkii ashaaciru alkaatibu ma isla faanitaa ka wada jari kartaa marartu bizaydin zayd baan soo maray zaydkii marartu bizaydin zayd baan soo maray huwa zayd alfaqiihu weey huwa zayd ashaaciru weey huwa zayd alkaatibu weey ama tacadudulkhabarba ka dhigo huwa isagu alfaqiihu weey ashaaciru weey alkaatibu weey maynaan ka wada jarin waan ka wada jarnay inaad nasba uga jartid ila taa waynu rafcidna nasbaad uga jari kartaa maxaad odhanaysaa marartu bizaydin zayd baan soo maray zaydkii amdaxu waxaan ammaanaya ama acni waxaan u jeedaa alfaqiiha baan ujeedaa ashaacira alkaatiba mayna saxayn iyo inaad badh raacisid badhna aad jertid badhna waad raacinaysaa badhna waad ka jaraysaa laakiin waxaa shardiga mutbaca hore in isaga eh, eh, ka hore la raacinayo in la horreysiiyo ka hore la raacinayo de in la horreysiiyo ayaa shardiga waayo ka maqduucana laga horreysiiyo sababta oo ah waxaa loo shardiyaya arrintaasi fasli baa ka dhalanaya la kala saaro nactigii iyo mancuudkii jumle ajnabiya lagu kala saaro ama rujuuc shaygii haddana dib loogu laab loogu laabto intii kolkii hore laga laga tegay kadib in dib loogu noqdo haddana ama qusuur bacd alkamaal qusuur bacd alkamaal taasaa ka dhalanaysa markaa ka hore la raacinayo horta raaci kala qadcinayo in haddana dib ka sheeg tusaale marartu waxaan soo maray bizaydin baan soo maray zaydkii alfaqiihi kaa waad raacisay soo maaratid inta kale ka jar acni ashaacira zayd huwa zayd alkaatibu mana saxayn marka eh, nactiga hore ee mancuudku haddii uu macluum yahay oo nactiyada la-aantood haddii la garanayo waxaa ku banaanaanaya nucuudaasi saddexda wej baa ku banaanaanaya inaynu wada raacino inaynu ka wada qadcino inaynu bad raacino badhna ka jarno haddaynu badh raacino badhna ka jarno waxaa la yar shardiyayaa un kala raacinayo horta in la horreysiiyo kalaga qadcinayo in la dambaysiiyo kaasi waa ko kii labaad kii labaad ka labaadna maxay ahayd ya saddex xaaladood buu lahaabaa inagu yidhi sooma inaynu raacino iyo inaynu itbaacino iyo inaynu qadcino iyo iyo badhna laga jaro sooma ka labaadna muxuu ahaa anlaa yakuna macluuman biduuniha iyada la-aanteed lama garanayo dhamaan waa la wada raacinaya uu fududyaha isagui dhamaan wada raaci wada raaciya dhamaan iyada waa la itbaacinaya haye waa nin zayd la jira afar nin baa jira afarta nin afartaba zayd baa la idhahdaa midi waa faqiih waana shaacir ka labaadna waa shaacir kaatiba ka saddexaadna waa kaatib faqiiha ka afraadna waa faqiih waa shaacir waa kaatib haye markaa kan afraad ee faqiiha ee shaacirka ee kaatibka i saddexdaa kale dee lagama garan karo ilaa dhammaan in la wada sheego mooyaane soo ma marka intii waa la raacin isaga maxaa la ohanaya marartu bizaydin alfaqiihi alshaaciri alkaatibi baad ohanadaade taasina waa ti labaad oo haddii la garanayn nucuudda isaga la-aanti xabadda u dambaysaana waa maxay waa in bad lagu garanayo badhna aan lagu garanayn badh baa lagu garanaya badhna laguma garanayo waa tan saddexaad waxaa waajiba intaa lagu garanayo in la raaciyo mancuudka inta kasoo hadhayna saddexdii wej ku banaanaanaysa ade inta kasoo hadhayna saddexdii wej baa ku banaanaanaysa tusaale afar nin baa agtaada jooga afartaa nin waa tusaalihii hore inuu soo sheegnay une ninka afraad sifa afartaasi u la dheeryaa jirto oo ah inuu adiibiyay maxaa la samaynaya marka sifadaasi uu hayrka kaga soocmayo waa la raacinaya sifada uu hayrka kaga soocmayo waa la raacinaya misle fani inta kalena waa laga qadcinaya maxaynu odhananaa marka marartu bizaydin zayd baan soo maray zaydkii aladiibi waa shardi in la raaciyo latanu ku soocmayay zaydkii adiibka ahaa haye zaydkii alfaqiihi faqiiha ahaa haye acni waxaan u jeedaa ashaacir baan ujeedaa haye huwa isagu alkaatibu wey mana saxayn maxaa ku banaanaanaya ya saddexdii wej baa banaanaanaya saddexdii wej ayaa ku banaanaanaya inta dambada inta dambe saddexda wej maxay ahaayeen saddexda wej culima maxay ahay in la itbaaciyo iyo in la qadciyo iyo in badh la raaciyo badh la laso saddexda saamahayn markaa waxaa waajib noqonaysa inka hore ee waxa weeyaan gaarka ula noqonayo isaga waajibnimoay noqonaysaa in loo jara waajibnimo ayaa ay noqonaysaa inta kalena maxay noqonaysaa jaais bay noqonaysaa inta kalena jaais bay noqonaysaa oo itbaaca tusaalanayga alfaqihi aynu raacinay waa iska jaista isagu waa iska jaais haye ashaaciradana ila waynu nasbinay iyadana mafcuulin baynu ku nasbinay alkaatibuna mubtadini baynu iyadana ku rafcinay mayna basiidayn markaa saddexda xaalaa ka baxaysa laqmadu dib ugu yar wa idaa takararad haddii ay soo noqnoqoto annucuutu nucuudu haddii ay soo noqnoqoto nucuudaasoo liwaaxidin waaxid u sugnaatay fa in kaana haddii uu yahay almancuutu ka la nactiyaynayaa ee mancuudkaa ee la sifaynayaay macluuman mid la garanaya haddii uu yahay biduunihaa ay biduuni nucuuti nucuuda la-aanteed jaaza waxaa bannaan itbaacuhaa ay itbaacu nucuuti nucuuda in la raaciyo dee mancuudka hore kullihaa nucuuda dhammaanteed wa qadcuhaabaa bannaan in la jaro nucuuda kullihaa dhammaanteed wa itbaaculbacdi badh in la raaciyaa bannaan wa qadculbacdi iyo badh in la jaro ayaa bannaan bishardi taqdiimi lmutbaci bay arrintaasi ku bannaan ka mutbaca ah ee la raaciyey in lasoo horumariyo isaga oo laga soo hormariyo kii laga qadciyey masaladani tay ahayd waa marka uu macluuman biduuniha ay ahayd saddexdaa ku bannaanaa soo wa in lam yucraf haddii aan la garanayn ey huwa mancuudkii ilaa bimajmuuciha nucuudda dhammaanteed mooyaane iyadoo la wada sheego un baa lagu garanaya wuu kuu suuray bian ixtaaja waa inuu u baahdo mancuudku ilayhaa nucuudan faraha badan le wajaba waxa waajiba itbaacuha nucuuda in la raaciyo kuliyaha dhammaanteed tana mayna saxayn dhammaan waa la wada raacinayaa buu ku yidhi wa in tacayana haddii uu caynoobo ay huwa mancuudkii bibacdihaa barh buu ku caynoobaya oo wax kale lagaga garanaya jaaza waxa banaan fii ma cadaa daalika waxa ka soo hahay fii ma cadaa daalika waxa ka soo haray albacdi ee barhka ah alawjuhubaa banaan awjuda ahalaathatu ee saddexda waa kii dambe ee ahaa in badhna lagu garanayo badhna aan lagu garanayn barhka lagu garanayo in la raaciya waa waajib barhka kalena saddexdii wej baa ku banaan inaanu itbaacino iyo inaanu qadcino qadcina maxaa ka soo bixi de waxaa kasoo bixi labadii in la nasbiyo oo ficil ba xadfan la yidhahdo in la rafciyo la yidhahdo mubtada ayaa go-an wallahu aclam subxaanaka allahuma bxamdika ashhadu an laa ilaha illaa anta astaqfiruka watuub il